الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم إني أريد طرق الحي من إضم وقد حماه رماة من بني ثعلي قال كمان إني أريد طرق الحي من إضم وقد حماه رماة من بني ثعلي يحمون بالبيض والسمر اللدان به سدى الغدائر حمر الحلي والحلل فصر بنا في ذمام الليل متأسفا فالنفحة طيب تهدنا إلى الحلل فالحب حيث العدا والأسترى بيضة حول الكناس لها غاب من الأصل نأم ناشئة بالجزع قد سوقيات نصالها بمياه الغنج والكحل قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبدين حرى ونار القرى منهم على القلل يقتلن أنضاء حب لا حراك بهم وينحرون كرام الخيل والإبل يشفى لديق العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل lacala ilmaamatan biljizci haaniyatan yadibu minha nasiimu lbur'i cafii cilali la akrahu طacnatan najla qad shuficat birashqatin min nibaali lacyuni nujuli wla ahaabu sifaxa albiidatu saciiduni باللمح من خلل الأسطار والكلل ولا أخل بغزلان أغازلها ولو دهاتني أسود الغيل بالغيل حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل cashirkeenu wuxuu ka bilaabmayaa baydka toddobiyo tobnaad waxaynu soo qaadanay isagoo oo yidhi ma igu kaalmaynaysaa baadi aan ku hamiyey baadiduna mararka qaarkood waxa ay reebtayo iyo fashalka iyo fulaynimada markaa baadidii doonayay inuu ugu kaalmeeyo buu doonayaa halkan inuu ku tilmaamo wuxuu yidhi innii anigu uriiddu waxa aan doonayaa duruuqa alxayi xaafad iyo qabiil inaan ku gudo ayaan doonaya xayigaasoo kaa'inin ahaaday min idamin qabiilada ree idam ka mid ahaaday walxaal baan doonayaa guditaanka qadxamaa u ilaaliyey hu ay daalika alxaya qabiilka isaga rumaatun ganayaal ay ilaaliyeen rumaadaasoo kaa'inuuna ahaaday min bani ucala reer bani ucal kamida ah luqa ahaan auruq waa almajiiu bileyl waa imaanshaha habeenka la yimaada la dhaha auruq alxayu waa waaxidu axyaa ilcarabi carabta qabiiladeeda ayaa la ydhaahdaa maxay alxay idam waa jabal laakiin markii dambe adu waa iska qabiil ahaan xamaahu ay manacahu luqa ahaan waa manaca xamaa rumaatun waa jamcu raamin raamin baa rumaat lagu jamciyey fucal waa abuxayin min tayin waa qabiil aabahood oo reer dayi ka mid a waana fucal binu camar akhu nahbaan ninkii la odhan jiray weeyi nahbaan bay walaalahaayeen wahum aladiina canaahum imru lqays waa ka imru qays wula jeedo qowlka uu ruba raamin min bani hucalin mukhrijin kafayhi min sutari iyaga ayuu ula jeedaa nimankan reer banu hucal waxay ahaayeen mashhuuruuna biitqaani rami niman shiishaarinay waxay waxa weeyaan la shiishaan warkaaba dhag bay kaga hawsha caynkaasi ana shucaradu aad bay u badiyeen inay ahaayeen niman shiishaarayna oo shiishka aad iyo aad waxa weeyaan u yaqaana taas waa luqa ahaan ahaan waa iska basiid innada ismigeedii waa ya-da waa ficil mudaaric faacilkii waad garanaysaayo waa ana uruuqa waa mafcuulkii alxayina waa mudaafiley min idami jaari majruurka waxaynu ka sifaynaynaa maxay xayi ka sifaynaynaa jumladaas baa a ah khabarkii ayo khabarkii inna wow waa waawlxaal adna waynu garanana xamaana waa ficil maadi hudana waa mafcuulkii rumaatuna waa faacilkii min bani ucala waxaynu ka sifaynana rumaadkaynu ka sifaynana waa iska basiid marka icraabaan macnaha ijmaaliga ah saaxiibkii waxa uu ku leeyahay baadidii aan kaa dalbaayay inaad iigu kaalmaysid waxa ay tahay inaan xaafad ku guureeyo oo xaafad aan ku dego ree idama habeennimo nimankaasi aan ku gudayo ee aan ku guuraynayaa niman bilaa gaadha ma aha rag waxa gaadhka ka haya waxa weeye rumaata ah oo shishaarina waa nimanka halkaa degan buu yidhi haddaba socoshada nimanka xaggooga aan u soconayo iyo reerka xaggiisa aan u soconayo ma igu kaalmaynaysaa buu leeyahy mise iguma kaalmaynaysa dulmigii wada waa kaasuu ku tilmaamay wuxuu yidhi innii anigu uriiddu waxa aan doonayaa turuuqa alxayi beel iyo xaafad inaan ku guda ayaan doonayaa xayigaasoo kaa'inin ahaaday min idamin ree idam ka mid ahaaday walxaal baan doonayaa guuraynta qad xama uu ilaaliyey hu ay daalika alxaya qabiilkaa isagaa rumaatun ganayaal ay ilaaliyeen rumaadda oo kaa'inuuna ahaaday min bani sucala reer bani sucal ka mid ah yaxmuuna bilbiidi wasumri lidaani bihi suuda alghadaa'iri xumra alxalyi walxulali yaxmuuna wa ay ilaalinayaan rumaadaasi bilbiidi ay bisuyuufi seefo ayay ku ilaalinayaan suyuuftaasoo albiidi cadcad wasumri ay warimaaxi warmay ku ilaalinayaan warmahaasoo asumri maariina warmahaasoo allidaani jiljilicsan bihi ay filxayi xaafadda dhexdeeda waxay ku ilaalinayaan suudalkhadaa'iri ay nisaa'an dumar bay ku ilaalinayaan dumarkaasoo suudalkhadaa'iri timahoogu ay madow yihiin dumarkaasoo xumra alxalyi waxay isku qurxiyeen ay guduudan yihiin walxulali ay wa xumra alxulali bandadaha ay xidhan yihiin ama sadadka ay xidhan yihiinna ay guduudan yihiin yaxmuun bimacnaa yamnacuun min xayu luga albiid waa jamcu abyad waana asayf asumru waa jamcu asmar rumxiguna uga jeeda laakiin waa midabka loo yaqaano maariinka allidaan waa jamcu ladnin ladnin baa lagu jamciyey lidaan waana alliin jilayca alhadaa'ib waa dafaa'ir shacri timuhu qaybay u qaybsamaan waa halabta waaxidadeedana hadiiraa la dhaabaa alxalyi waa maa tatxallaa bihi lmara gabadha waxa isku qurxisa la dhada xalyi alxulal waa jamcu xullatin oo xulladu waa isaarun waridaaun waa hoos gunti iyo go muxuu noqonaya marka walaa yusamaa xullatan xataa yakuuna awbayn waa isku joogde dee dumarka markaa waxay xidhaan muxuu noqdaa bandad ama ama sad baa la dhada sooma taasay noqon yaxmuuna wwaawil jamaacihii wuxuu u noqonayaa ayo rumaadiibu u noqonaya raab ahaanta intaas waa iska bad sida xamaa yaxmi weeyaan wowguna waa jamacu afcaal khamsa mayna ahayn culimo bilbiidi u fiirso albiidi waa sifatun limawsuufin maxduufin mawsuufku an baa laga sifaynaya mawsuufka gooni waa maxay waa bisuyuufi seefo seefahaasoo albiidi cadcad wasumrina waxay ku cadfan tahay sumrigan lafteedu waa sifa iyaduna oo iyay sife ka tahay rimaax aynu soo qadarano warimaaxi wa birimaaxi warmay ku ilaalinayaan asumri maariina allidaani jiljilicsan haye bihi waa badaas waa bimacnaa fi waa darfiya bihi ay fi lxayi bayna noqonaysaa damiirku wuxuu noqonaya xayiga bihi ay fi lxayi xaafadda dhexdeeda yaxmuuna mafcuulkeegii mee waa maxduuf suudada lafteedu waa sifatun limawsuufin maxduufin nisaaan dumar suuda alghadaa'iri waa mafcuulkeegii waxaan u jeedaa nisaaan baa mafcuulkeegii suuda alghadaa'irina waa nacti xumral xalyina waa de mudaaf iyo mudaaf ilayhi waa sifo labaad wal xulalina waxay ku cadfan tahay xaligay ku cadfan halkaas ayaa waxa weeye ay ku cadfan tahay waa iska basiid markaa iyada oo mawsuufkii uu go yahay sifaduna ay joogto waa kaiir fi lua alcarabiya aad meel kasta saasaad ku arkaysaa badana qur dhexdiisa xitaa shaahid baynu uga heli karnaa anicmal saabiqaatin anicmal saabiqaatin saabiqaatin waa sifo mawsuufkaygu waa yahay anicmal duruucan saabiqaatin iyadoo joogo mawsuufu ifaduna ay go'an tahayna way jirtaa qur'aankana shaahid baynugu heli karnaa nabig muuse maxay ku dhahdeen alaana ji'ta bilxaq iminkaad xaqii la tiimid oo marka hore xaq lagu iminin miyaa xaqii albayini khata marka maxaa go'an mawsuufi innahu laysa min ahli ehelkaaga ka mid maaha baa nabi nuuxo oo muna isagu dhalin meewu dhalay waa sidee mawsuufkii ahli ka sifadii baa go'an ahalka annaajiina badbaadaya waxaa qur-aanka aynu ka heli karnaa xadfulkuli labadiiba iyagoo go-an sifadiina way go-an tahay mawsuuf inuu go-an yahay uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya kumana dhimanaya layihi mana noolaanayo wa manzilatun bayna mansilatayn baa jirta yaa sheekh laa mawsuufkiiyo sifadii way go-an yihiin uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya ay xayaatan ayibatan markaa mawsuufkiiyo sifadii way isla go-an yihin marka aad bay u fara badan tahay macnaahaan macnaha ijmaaliga wuxuu leeyahay rumaadaasi reer bani tucalihi waxay ku ilaalinayaan seefo cadcad bay ku ilaalinayaan iyo warma jiljilicsan bay ayay ku ilaalinayaan xaafadda dhexdeeda hablo timameedmadow dumarka tilmaamtood laba tilmaamood buu sheegay kow timahoog way madowyihin buu yidhi laba waxay isku qurxinayaan uu guduudan yuu yidhi saddex labiska ay xidhan yihin uu guduudan yahay buu marka wuxuu ka wadaa ana xuliyahunna min adahabi alaxmari waxay isku qurxinayaane khalkhaal iyo waxyaalahaas iyo aswaartii waa dahab cas wa libaasuhunna min alxariiri alaxmari dharka ay xidhan yihiinna xitaa waa waxa weeyaan waa xariir cas ayaa u leeyahay wuxuu yidhi yaxmuuna waa ay ilaalinayaan bisuyuufi seefay ku ilaalinayaan seefahaasoo albiidi cadcad wasumri ay warimaaxi warmay ku ilaalinayaan warmahaasoo asumri maariina warmahaasoo allidaani jiljilicsan bihi ay filxayi xayi qabiilka dhexdiisa waxay ku ilaalinayaan ama reerka dhexdiisa nisaa'an dumar dumarkaasoo suudal khadaa'iri timahoogu ay madow yihiin dumarkaasoo xumral xalyi waxay isku qurxinayaan uu guduudan yahay walxulali wa xumral xulali bandadaha ama sadka ay qabaan ay xidhan ay guduudan casaankuna wax buu soo saaraa moogta ugu tilmaamaya fasir binaa fii dimaami leyli muctasifa fanafxatu iibi tahdiina ila alxilali fasir soca buu ihi binaa innaga inala soco fii dimaami leyli habeenka ballantiisa ballantaa dhexdeeda inala soco muctasifan xaalaa tahay mid qartajeexaya waayo faad waa tacliiliye fanafxatu iibi uduga laydhiisa ayaa tahdii hanoonin ay hiya nafxadunaa innaga ina hanoonin ila alxilali beelaha inagu hanoonin adimaam waa alfurma aw alcahdu waa ballanta ayaa dimaam la dhahda الاctiصاaف waa اfticaalu min alcasaف oo waa أhdu طariiqi bغayri daliil waddada inaad martid daliil la'aan nafxa tuiib waa raa'ixatu waa urtiisa tahdiina ay turshiduna wey macnaheegu alxilal waa jamcu xilatin oo jamaacatu buyuut alqowm waxaa laga yaqaana miyiga laga dheelaa waa beelaha sow beelo looma kala degdego marka xilalkan waa beelihii laftoodii wey af soomaali ahaan waa sida fad waa litaxqiib sirda waad garanaysin waa amrun min asayr faacilkiina waad garanaysaa waa adiga sooma waa anta de muctasif waa maxay waa ismi faacile waa xaalo halkaynu ka xaalaynanaa damiirka si ku qarsoon fiidii maamileyni waa jaari majruur halkaasu ku tacaluqay haddee su-aal lag weydiiyo oo la yidhaahdo muxuu u odhan waayey muctasifiina ama uu odhan waayey muctasifayn maadaama laba ayiinde minan laba ninoo saaxiibahayn isaga iyo saaxiibkii maynahayn muxuu muctasifayn u odhan waayey wuxuu u odhan waayey jawaabteedu ay tahay saaxiibkii wuxuu ku leeyahay waar adu hormar imaamna inoo noqo aduu nahag ku leeyahay dhulkana iska qarta jeex anigana iga tag buu leeyahay ku mashquulsan fikirka aan ku fikirayo iyo naftayda aan u sheekaynayo hana cabsan buu waayo uduga iyo urta reerkaa ka soo baxaysa <laughs> yaa ayaa ku hagaysa buu urta reerkaa ka soo baxaysa ayaaba reerkii ku geynaysa ee ha baqin taasaa ku toosina ariiqii iyo waddadii aad mari lahayd fanafxatu fadaasi waa sababiya nafxatu waa mubtada ibi waa iska muaaf ilayhi tahdina tahdii waa ficil muaaric hadaa yahdi sooma faacilkii me waa hiya oo nafxaday unoqonaysaa ila alxilali jaari majurka tahdina iskaga tacaluji fa nafxatu ibi khabarkeygii waa tahdina raabidkiina me waa hiya waa damiirkaa wey macnaha guud ee ijmaaliga wuxuu leeyahay habeenka balantiisa inala soco isaga ayaa ina asturaya dhulka iyo socodkana ku qardajeex wadanaha marin hana ka cabsanin inaad ka luntid ariiqii xaafada ka ku geynahay sababta oo ah diibka iyo waxa weyan uduga leydhiisa kasoo baxaya ehelkeeda ayaa kugu hanooninaya beesha iyada ah iyo meesha ay degan yihiin adu macno latiifa oo tarqiiqa ayaa waxa weeyaan ku jira caadada shucaraduna waxay ku duraarsatay markasta cidda ay jecel yihiin muwaadinta iyo boosaska ay degan yihiin iyo meelaha ay degan yihiin inuu kasoo gufaaco ama uu kasoo butaaco waxa loo yaqaano anwaacu tiib uduga noocyadiisu wuxuu yidhi fasir soco binaa inaga inala soco fii dimaami leyli habeenka ballantiisa ballantaa dhexdeeda inala soco muctasifan xaalaad tahay mid qartajaaxaya waayo fa nafxatu tiibi uduga laydhiisa ayaa tahdii hanoonin ay hiya nafxadu naa inagayna hanoonin ila alxilali beelaha iyada ayay nagu hanoonin iyo lumi mayne فالحب حيث العدا والأست رابضة حول الكناس لها غاب من الأصل فالحب أي فالحبيب كي أن جعلابوي kaainun wuxuu ahaaday xayu lcidaa meel cadowgu mustaqiruun mid ku sugan uu yahay walustu libaaxyadu raabidatun mid fadhida weeyi xawla alkhinaasi garanuugtu meelaha ay fadhiisato hareeraheega lahaa ay kaainun laha xaalo uu sugnaaday libaaxyada aabun kayn qaabkaasoo kaainun ahaaday min alasali warmo ama min alasali geedka sida warmaha oo kale u baxa alxibu markaynu kasrino ee xi la ydhahdo waa alxabiib yuqaalu lilmudakari wlmu'anati bilafdin waaxid ninkuna waa xabiibun gabadhuna waa xabiibun marka la damyana waa almaxaba haddee xubi ladha waa jacaylka laftiisa wey alcidaa markaynu caynka kasrino waa jamcu caduwin weeyaano waa alacdaa waana jamcun laa nadiira lahu jamcun laa nadiir ibnu sikiit wuxuu odhanayaa lam yati ficalun fi nucuuti ilaa xarfun waaxidun haaulaai qawmun ciidan baa ladha isagoo keliya la arkayba waa jamcun laa nadiira lah alusdu waa jamcu asad intaa waynu garananaa de asad maxaa kaloo lagu jamciyaa usdun ama usuud ama aasaad waxaasoo jamca isaga iskale raabida luqa ahaan baarikatun kamaa tabruku ibilu sida geel u fadhiisato kale u fadhiisataa xawl miyaa qacada xawlayhi ow xawaalayhi baa la dhaha waa hareeraha kinaas miyaa waa mawdic dabi garanuugta booskeeda weeyi qaab miyaa waa makaanu usti waa libaaxyada booska waa kaynta asal miyaa waxa waxa weeyaan u ah difaac iyo gufays waxa u ah warmo ma waxa ku yaala buu leeyahay kayn ama geed sida warankoo kale u baxa macnuu waa sida marka waa geed sida warankoo kale u dhaadheer oo baxa icraab waa iska basiir culimay falxibu waa mubtade xayiu darafkaasi khabarkii buu ku tacaluqayaa haddaba naqaanaa luqa alcarabiya ama naxwiya aynu ku baranay xayiu inay laasimto idaafo waxyaalaha loo idaafiya culimadu isku khilaafaan ma mufrad baa loo idaafiya mise jumla alqowl raajix waa inaanana jumla loo idaafiya haddaba eeg falxibu xayu cidaa haddaynu an mufrad baa loo idaafaya de alcida waynu iska jiri ila waa mudaafileyi haddii waxay noqon alcidaa mubtadaynu ka dhigi khabarkiina wuu go-an yahay jumladaasaynu idaafayn waararkan ka laqmaynayn idin idhi falxibu jacayl falxibu kii kaainun wuxuu ahaaday xayu lcidaa meel cadowga mustaqilun mid ku sugan yahay khabar baa ni soo qadaray waana saa la socotin markaa jumladaynu idaafayna wlustuna waa mubtada raabidatuna waa khabarkii xawla waa darafa raabida iskaga tacaluji kiraas waa mudaaf ilay lahaa waa khabar soo taqadumay qaabna waa mubtadiya ma akhray lawana kale waxa uu cunansiiyey khabarkan soo hormaray min al asali waa sifo qaabun ka sifee jumladaasoo wada socota ayaa al ustu laga xaalaynaya ama laga sifaynaya wuxuu leeyahay qofkii aan jeclaa wuxuu ku sugan yahay makaan cadowgeygii ay joogaan libaaxyaduna ay farfadhiyaan garanuugtu meelaha ay fadhiisato hareeraheyga libaaxyaduna ay qiimo ku leeyihiin warma'a ah. saasuu leeyahay wuxuu yidhi falxibu ay falxabiibu kii an jeclaa kaainun wuxuu ahaaday xayu makaan alcida cadowgu mustaqirun mid ku sugan u yahay walustu libaaxyadu raabidatu mid fadhida weeyi xawla alkinaasi garanuugta meelaha ay fadhiisato hareeraheega laha aabun laha ay kaainun laha xaalada uu sugnaaday libaaxyadaha aabun kayn qaabkaasoo kaainun ahaada min alasali geedka sida warmaha oo kale u baxa naumu naashiatan biljizci qad suqiyat nisaaluhaa bimiyaahi lgunji walkaxali uu sii wadaa weli naumu waxaanu u qastiyaynaa buu yidhi naashiatan ay fataatan gabadha gabadhaasoo naashiatan ku barbaartay biljizci ay filjizci toga xagashiisa gabadhaasoo qad suqiyat la waraabiyey nisaaluhaa gabadhaasi leebabkeega afkooga bimiyaahi lunji unjiga biyihiisa la waraabiyey walkaxali wa bimiyaahi lkaxali indhakuulka biyihiisa ayaa la waraabiyey naumu bimacnaa naqsidu naashia miyaa waa muanadkii naashi jizci miyaa waa muncaifulwaadi waa togu halka uu xaga shakelaya uu ka qalloocsamo nisaal miyaa waa jamcu naslin waxaana la dhahda waa naslu sayfi wa sahmi shay kasta oo af leh afkiisaa nasli la dhahda waana saa ula socota ama seef ha ahaato ama ha ahaado ama leeb ha ahaado waxaana lagu jamciyaa nusuul baa lagu anji miya waa macruuf oo waa biyo anjigan waa biyo waa biyo madow bay idhahdeen biyaha madow waxaa la geliyaa leebka afkiisa ama seefta afkeega marka waxay ku samaysa way sifaynaysaa way sifaynayaan walkaxal indhakuulkuna da waa macruuf waa sawaadun yaclu ajfaan alcayn waa madowga ka sarreeya indhaa xiribooga soo ma meelahaasaa la mariya sunayaasha icraab ahaan waa iska basiid haddaan yartaa taabanano umuda waan garanna oo ficil mudaaric faacilkiina he waa naxnu naashiatan sifatun limawsuufin maxduufin fataatan naashia wayna bannaanta waynagii de qur-aankaba tusaalayaal ka keennay biljizci ba'daasi waa bimacnaa fii waxaana lagu tacalujinayaa maxay naashiatan baa lagu tacalujinaya laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwa almurtaqi qad suqiyatna waa sifo labaad naa'ibu faacilkayga waa nisaaluha biyamiyaahil qunji bacdani waxay leeyihiin culimmadu waxa weeye waa zaa'iday iska leeyihiinba oo miyaahal qunjiba wey bay leeyihin sida aayadda qur ay lamid tahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka badaas waa sigiyo tawkiid bay dhahdeen waxaa ku tegay abu cubayda wamaala ilayhi zamakshariyu zamakshariina wuxuu leeyahay badaasi iyaduna waa sili iyo tawkiid buu leeyahay kitaabkiisa alkashaaf waa tafsiirkiisa mujaladka koowaad safxadda laba saas buu odhanaya walka xalina dee qunjigay kusii cadfan tahay ah, bimiyaahil xali bay noqonaysaa marka eeg macna ahaan wuxuu leeyahay gabadhani halkay ku barbaartay ku kortay waa toga waxa weyn xagashiisa wuxuu leeyahay gabadhan lamaba arag sababta oo ah waddo toosoo ku geysaa maba jirtaba ee meel togii ka leexleexanayo ayay waxa weeye xaafadoodu ay ku taha arag buu leeyahay wax iiga horreeyey mama jiro buu aniga wax iiga horreeyey mama jiro marka macnihii ijmaalig wuxuu leey waxaan ugu qastinaynaa gabadh ku barbaartay webiga waxa weeyaan xagashiisa leebabka lagu ilaalinayana waxa la waraabiyey buu leeyahay afkooga biyaha gunjiga laydhaa iyo biyaha indhakuulga aad buu ugu xeeldheeranaya markay soo maaragti ragragaa ilaalinaya wey ayadun lama gaari karo naumu waanuu qasdinaynaa buu yidhi naashiatan ay fataatan gabadh oo naashiatan barbaartay biljizci ay filjizci toga xagashiisa ku barbaartay gabadhaasoo qad suqiyat la waraabiyey nisaaluhaa gabadhaasi leebabka lagu ilaalinayo afkooga waxaa la waraabiyey bimiyaahiilqunji ay miyaahalqunji biyaha qunjiga leedhabaa la waraabiye walkaxal iyo indhakuulka biyihiisa ayaa la waraabiye qad zaada iiba axaadiii lkiraami biha maa bilkaraa'imi min jubnin wa min bakhali qad zaada dhab ahaan tiiba axaadiid ilkiraami ragga wan wanaagsan sheekayntooda sheekada wanaageega waxa ziyaadiyey bihaa ay caninisaai dumarka ay ka sheekeeyaan maa ay alladii kiibaa ziyaadiyey bilkaraa'imi ay istaqara bilkaraa'imi dumarka wan wanaagsan ku sugnaaday kaasoo min jubnin fulaynimo ah wa min bakhalin bakhayltinimo ah axaadii waa jamcu xadiid waana hayru qiyaas alkiraam waa jamcu kariim kariimkaa kiraam lagu bixiya alkaraa'im waa jamcu kariimatin gabadhana maxaa loo kariimatin karaa'im weeyaan iyadu kiraamna waa jamcu kariim aljubnu waa diddu shujaaca geesinimada ka soo horjeedaa sheekh waa fulinimadu bukhligu miyaa diddu karam wuxuu ka soo horjeedaa deeqsinimada iyaduna icraab ahaan waa iska basiir oo laqmadaad ka dareenteen qadee ood garanaysaan qada zaada waa ficil iib axaadii ilkiraami in labada dambe waa mudaafilaya iiba waa mafcuulkeygii soo taqadumay bihaa badan waa bimacnaa can biha ay canin nisaai dumarka ay ka sheekeeyaan maadaasaa faacilkiia u fiirsada maagaasi faacil ha noqda bilkaraami soo ma aragtiin bilkaraami siladii bay noqonaysaa bilkaraami ay istaqara bilkaraami dumarka wan wanaagsan ku sugnaaday min jumlin wa min bakhalina waa bayaan wey min jumlin wa min bakhalina waa maxay waa bayaan marka u fiirso wuxuu leeyahay ka sheekaynta ragga wanwanaagsan dhexdooda ay ka sheekeeyaan dumarkaasi waxa siyaadinaya marka ay caaweysimayaan waxa laga helayo dumarka wanwanaagsan oo ah fulaynimo iyo bakhayltinimo ya wahaataani sifataani maxmuudataani fi nisaa'i madmuumataani fi rijaali labadan tilmaamood ee ah fulaynimada iyo bakhayltinimadu dumarka ammaan bay u yihiin raggana ya haddaad fulaytahay dee nin baa tahay haddaad gacan adagtahay nin meyd ragga xaggooganaa dhaleecayn bay ku yihi sababtu waa maxay gabadhu haddii geesiya tahay oo shujaaco ay tahay laga yaabaa odaygeega inay wax ku nacdo marka ay ku nacdana nicitaankaasi uu geysto ficil gaadhsiiya halaagiisa inay kawba kaga siiso ile geesinida aaminsan tahay inay tahay geesiyada soo ma sababta oo ah caqli ka mancinaya ma jiro waxaana isku dayayso waayo waxaan ka hor joogaa waxa caqligeegu keenay keenayo waa fulinnimada agteeda intaasuu guddilaa odaygu marka haddii iyadiiba aaminsantahay in geesiyo tahay in geesinimadaasi inay gaadhsiisaa suuragalahe halaagba waa talabaade hadii ay tahay deeqsiyad hadii ay tahay waxa weeyaan deeqsiyad haddii ay tahay waxay arrintaasi dhib ku noqonaysaa odaygeyga dhib ku noqonaysaa odaygeyga ayay dhib ku noqonaysaa sababta oo ah mar kasta oo la ogaado deeqsinimadeeda wixii laga dalbada inay ku deeqayso waxa suuragala damacu inuu keenaba arin kale arin kaleba inuu keeno ayaa suuragal oo arintaasi eh, deeqsinimada ka dambeeya allahna waa ka yidhi falaa takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad marka eeg jumla ahaan markaynu hadalka soo khulaasayno ma jiro axad cuqalada ka mida oo odhan oo mahadiyey gabadha deeqsinimadeeda iyo geesinimadeeda wan fahnay maha markaas sababta ay wanaag ugu yihiin labadaa tilmaamood dumarka waa sidaa weeye wuxuu yidhi qad waxa ziyaadiyey qiiba axaadiid ilkiraami ragga wanaagsan sheekadooda wanaaggeega ziyaadadeeda waxa ziyaadiyey qad zaada waxa ziyaadiyey qiiba axaadiid ilkiraami ragga wanaagsan ka sheekayntooda wanaaggeega biha yacni nisaa dumarka ay ka sheekeeyaan maa ay alladii kiiba ziyaadiyey faagbu halka bilkaraamiya istaqara bilkaraamiya dumarka ku sugnaaday maagaasoo min jub nin wa min bakhalin bakhaylkinnimo ah tabiitu naaru lhawa minhuna fii kabidi xara wa naaru lqiraa minhum cala lqulali tabiitu waa ay galabaysanaysaa buu yidhi naaru lhawa cishqiga iyo jacaylka dabkiisu waa galabaysanayaa buu yidhi minhunna dabkaa naartaasoo kaa'inatun ahaatay minhunna ay mintiika nisaa'i dumarkaa xaggooda fii kabidin beer dhexdii bay galabaysanaysaa buu kululaaday wa naaru lqira wa tabiitu waa ay galabaysanaysaa naaru lqira martisooryada dabkeeduna way galabaysanaysaa dab naartaasoo kaa'inatan ahaatay minhum ay min haaulaai rijaali raggaa iyagaa xaggooga cala alqulali buuraha dushooda ama dhaladooda ayay ku galabaysanaysaa tabiitu luqa ahaan tumsi annaar dee dab waa macruuf maada lagaaga sheekayn alhawaa maqsuudka looga jeeda waa hawa nafsi waa nafta jacaylkeyga alkabid waa beerka oo macruuf xara waa muanas xaarun muanafkeygii weeye alqira waa adiyaafa oo martisooryada alqulal waa jamcu qulatin oo waa aclal jabari baa buurta dhaladeeda weeye icraab ahaan miyaa dee baatiye yahan jirta waa min akhawaati ayo min akhawaati kaana naaru lhawa waa ismigeedii minhunna waxaynu ka sifaynanaa naarta fii kabidin jaariya majruurkan waa khabarkii tabiito masla fahmi xaraa waa sifo waana maalaa yansarifu alifta ujiidaysa dib kabidkan ka sifaynana wa naaru qinaa waxay ku aadsan tahay naarta hore oo tabiitu waa u qadaran minhumna waxaynu ka sifaynaynaa naarta calal qulna waa jaariya majruur waa iska basiir macnaha ijmaaliga wuxuu leeyahay qabiilada tan ah ee aan doonayo inaan ku gudo laba dab bay leeyihin laba dab ayay dabkaa dumarkoogu u leeyahay wuxuu baryaabu baar gubanaya ya markaa dabka dumarkoogu waa dab macnawiya dabna waxa iskale raggooga dabka raggooga uu leeyana waa dab xisiya oo dee carabtu waxay rag deeqsiina si loogu yimaado martidu ay usoo eegato buuraha dhaladooda ayaa wax weyan dab ay ka shidi jireen dabkaasna waa dab xisiya oo wuu baxayaayo dadkao dhan wada arkay nin kastoo eega iyada u muuqdaa buu ninka soo eega wuu u marka aad wuu u ammaanaya qabiilada qana dumarkoogii iyo raggoogiiba dumarkoogi wuxuu yidhi waa xisaan way qurqurux badan raggoogiina waa karaa'imo waa rag deeqsiina waa kiraam waa rag deeqsiina buu fii kadiin xaraa wuu nakireeyo soo ma aragtaan ku jirtaa waxay tahay dabka ay leeyihiin dumarkoogu beer keliyu beerkaasna waa aniga beerkayga cid iila wadaagta maxabadooda iyo jacaylkooga maba jirta buu dabka martisooryadooda muuraha dhaladooda cid kasta oo eegta ay uga muuqataa buuleey cid kasta eegta ay uga muuqataa marka u fiirso dumarkooga tilmaantoodii iyo raggooga tilmaantoodiiba wuxuu ku jamciyey beyt keliya waa balaaqa waxa ku jirta cajiiba wuxuu yidhi tabiitu waa ay galabaysanaysaa naarulhawaa cishqiga naartiisu naartaasoo kaa'inatan ahaatay minhunna ay min tilka nisaai dumarka xaggooga fii kabidin beer dhexdiibay ku galabaysanaysaa waa beerkiise beerkaasoo xaraa gubanaya oo kululaaday wa naaru lqira wa tabiit wa ay galabaysanaysaa naaru lqira martisooryada dabkeeduna naartaasoo kaa'inatan ahaatay minhum ay min haaulaai rijaali ragga xaggooga cala alqulali buuraha dhaladooda ayay ku galabaysanaysaa buud tilmaamo uu siiye weeyaan raggaa eh, qoladaa iyaga ah raggoogii iyo dumarkoogiiba yaqtulna andaa'a xubbillah xaraaka bihim wayanxaruuna kiraama alkhayli waliibili weli musiibada yaqtulna waa ay dilayaan buu dumarkaasi andaa'a xubbin jacayl kuwiisa weyda ah kuwiisa weyda ah dilayaan andaadaasoo laa xaraaka bihim wax dhaqdhaqaaqaba aan lahayn wayanxaruuna raggoogu waa ay gowracayaan buu ihi karaamal khayr fardaha wan wanaagsan wal ibili iyo geela wanaagsan bay u qalayaan buu min xayu lua kolley waa adab andaa waa jamcu nidwin horeynan u soo marnay wacaja nidwi soo maynaan soo marin ya wuxuuna ula jeedaa waa jamaacat cushaaq kuwan jecel wey aladiina asqamahum اlhawa waanxarahum walihada adaafahum ila اlxubi waa kuwa xanuunka ku keenay jacaylku weliba u dhuubay jacayl darteed bay la dhuubteen sidaa darteed xubbi ugu daafiyeba xubigu waa macruuf hore inuu soo marnay maraatib buu leeyahay xubi baa jiro oo cishqi baa jiro oo hawaa jirto oo kalaf mid laydhaa baa jiro oo wejdi baa jiro oo waxaasoo dhan baa jirade laa xaraaka bihim xarakadu waa didu sukun xasiloonida kasoo horjeeda shaygo dhan dhaqdhaqaaqay maxaa kasoo horjeeda xasiloonida yanxaruun ee waa yadbaxuun ah, fasalli lirabbika wanxar kiraam alkhayri walibnina hiya alafsaa'il waa ta asalka ee wanaagsan wey yaqtulna nuunkaas waa maxay waa nuunu anniswa salaaxudiin asafadi wuxuu odhanayaa yaqtulna faacilkayga waa damiir mustatira waa damiir mustatira walihaada maxamed bin cumar albaxraq nashrulcalamka wuxuu odhanaya arrintaasi waa wahmi sababta oo ah wuxuu ismoodsiiyeen nuuntani inay kataay taaniisoo kale tahay nuuntan baana ismiyade ile nuunta nuunanisu waa ismi iyadaa faacil noqon jirtay saas buu tambihinaya u odhanaya markaa yaqtuna waa ficilka mudaarac waynu isla garanaynaa andaa waa mafcuulkeygii laa xaraaka laadani waa naafiya xaraaka waa ismigeygii bihim jaariya majruurkaasa khabarkiya wayalxaruuna jumladahooday ku cadfan tahay kiraamna waa mafcuulkeygii khaylna waa mudaaf ilayh walibilna way kusii cadfan tahay marka wuxuu leeyahay qabiilka kan iyo waxay leeyihiin dumar kuwaasi oo dilaya dadka iyaga jecel dilaya kuwaasoo weliba u xanuujiyey jacaylku una dhuubay weliba aan lahayn dhaqdhaqaaq marnaba raggooguna wuxuu yidhi waxay gowracaan oo martida ay u gowracaan geela walwanaagsan iyo fardaha wanwanaagsan marka macnaha beydkani macnihii hore unbuu lamid yahay oo beydkana wuxuu ku kulmiyey isagana raggoogii inuu ammaano iyo dumarkoogii inuu ammaano fardahana wuxuu uga soo horreysiiyey geela liannaha ashrafu min alibili ah, liannaha ashrafu min alibili markaa tilmaamo wan wanaagsan ayaa waxa weeyaan ku ammaanay mar oo xusniga iyo wanaaguna uu noqdo mid baarica qofka muxibkaa ah ee wuxuu u siyaadinaya halaag iyo ka dabadhac wax kastoo lagu buunbuuniyo cid kastoo lagu buunbuuniyo waad ka dabadhacsa adiguna sooma marka halkaas saasuu ka wada wuxuu yidhi yaqtulna waa ay dilayaan dumarkaasi andaa'a xubbin jacayl kuwiisa weyda ah ayay dilayaan andaadaasoo laa xaraaka wax dhaqdhaqaaqii bihim ay kainun bihim ayaga aanu ku sugnaanin wayanxaruuna raggooguna waa ay dhuundhabayaan kiraamal khayli fardaha wan wanaagsan iyo wal ibili geela wanaagsan ayay martida iyo adyaafta u dhuundhabayaan yushfى ladiiqu lcawaali fii buyuutihimu binahlatin min hadiiri اlkhamri wاlcasali yushfa waa la caafimaadiyaa bui yushfa waa la bogsiiyaa ladiiqulcawaali ay ladiiqurimaaxi warmuhuka ay qaniinaan warmaha alcawaali dhaadheer fii buyuutihim raggaa guryahooga dhexdooda ay ku qaniinaan binahlatin kabasho biyaa binahlatin kabasho ayaa lagu bogsiyaa bui kabashadaasoo kaa'inatin ahaatay min qadiiriilkhamri khamrada galkeeda waalcasali wa min qadiiri lcasali malabka galkiisa u fiirso ladiiq ladaqatul caqrabu hangaranlihii baa qaniinay تلدقه لدقا فهو ملدوق ولديق طلبة من حيث اللغة وقنيدي العوالي والرماح لكن طوال بقى لوجد رماح مقدرية صفة, و... صفة لموصوف محمود نهلذا مياه وشربة واحدة وعبتان مركة ورا لعبه منهل هديات مقشينا ومورد كوارورتان لفتيزة غدير مياه والقرعة من الماء خمر مياه ومعروف عسل مياه دوال قرنسة يذكر ويؤنث لك وانا لا لبيا وانا لسيدك يشوى فعل مضارع علمه لذيقنا وانا بفاعلكي ladiq mudaaf arrimaa xaynu soo qadarnaa mudaaf alcawaaliina waa nacti waa jamcu caaliyatin ilayna fii buyuutihim damiirku yuu noqonayaa rijaalu lxayigu u noqonaya ku tacaluji fii buyuutihim lagu qaniina iska dhaadee doonta binahlatin jaariya majruurka waxaad ku tacalujisaa yushfaada hore min qadiirilkhamri ka sifee nahliga wal casrina way ku cadfan tahay wuxuu leeyahay raggan wasfigooga waxaa ka mid a warmuhuka ay qaniinaan ee warma ka basho keliya oo ah khamrada iyo malabka bimacnaa wuxuu leeyahay waa rag ladanoo malab fara badanna way haystaan khamro fara badanna way haystaan buu leeyahay ladiiqulcawaali xaqiiqa ayuu ku yahay lidqigu caqrabka iyo hangaranlaha majaaz ugu yaha hayri ma warma wax qaniya ya dee nooc balaaqiya ku majaaz ba ku jir soo ma garanaysa waa mid labaada bishurbatin min qadiiri alkhamri walcasrida lafteeda kinaaya ku jirta oo wuxuu ku shabahayaa qanduufta dumarku ku shabahaya khamri iyo iyo casal iyo malab ku shabahaya sababta oo ah haddaynu xaqiiq ahaan ku wadno inuu hadda saa ku wadno dee xisigu waa beeninaya sooma xisigu waa beeninaya sababta oo ah ka waran lagu duraa dee kuma bogsado ka malab muku bogsada kuma bogsado marka meel kale isagoo ka wataa dhinac kaleo shaxda ka wada waayahay macnaha ijmaaligina waa kaa wuxuu yidhi yushfaa waa la bogsiiyaa ladiiqu rimaaxi warmahuka ay qaniinaan warmaha alcawaali dhaadheer fii buyuutihim raggaa guryahooga dhexdooda lagu qaniino binahlatin kabasho keliya ayaa lagu bogsiiyaa nahladaasoo kaa'inatin ahaatay min hadiiri alkhamri khamrada galkeeda galka maad garanaysaa moolkeeda balaygeega manaha balay baad garanaysaa balay iska dheh soo balayga caadi lagumada garanayo min hadiiri alkhamri khamrada balaygeega walcasali iyo malabka balaygiiga manaa wuxuu leeya malab badan waan haysanaa ama khamro badan waan haysanaa ama qanuuftoodu uga jeedasaasuu ku shabaaya wuxuu yidhi lacalla ilmaamatan biljizci taaniyatan yadibu minha nasiimu lburi fii cilali lacalla ilmaamatan waxaan rajaynayaa buuhi degid lacalla ilmaamatan waxaan rajaynayaa buuhi degid biljizci ay filjizci togga xagashiisa aan dego aaniyatan ay maratan mar aan dego markaasoo aaniyatan labaad yadibu inuu kasoo soo ayaan rajaynayaa buu yidhi minhaa ay min tilka alilmaama degiddaa iyadaa nasiimul bur'i bogsashada naacawdeedu sii cilaaliya xanuunadayda inaan ka bogsado lacalla waan garana waa kelimatu taraji toban luqaa ku bannaan toban luqo ayaa ku bannaan lacallaa ku bannaan callaa ku bannaan lacannaa ku bannaan racannaa ku bannaan lacannaa ku bannaan annaaba loogu dhawaaqaa racannaa ku bannaan raqannaa la ydhaahdaaba laqannaa lagu dhawaaqa lacallatabaa loogu dhawaaqa xitaa tobankaaba iyadaa iskale tobankaaba hee iyada ayaa iskale oo lagu dhawaaqi karaa lacalla ilmaamku waa anusuul waa degitaanka xataa alamat bina yowman mulimaatun somutamidkumanaasoo mare waka alamma waa nuzuulu adegitaan jizci miyaa horay noo soo mara waa muncaطi fi lwaadi waa tagu halka wax kaga shakanaya yadibu miyaa waa dabba cala alardi yadibu dabiiban wa kullu maashin daaba wax kastoo lugaynaya waa tukbaabudo nasiimka miyaa waa arriixu tayiba waa dabaysha wanaagsan weeye alburu miya de waa bogsimaha baritu min almariidi buran xanuunkii baan ka bogsada bogsasho cilal miya waa jamcu cilatin oo wahiya almarad waana xanuunka maynas ka bogsina lacali maxay ahaan jirta min akhawaati ayo min akhawaati ina somayn tansib isma wa tarfac alkhabar ilmaamatan waa ayo waa khabarkeegi biljizciyayn ku tacalujina ilmaamaha iskaga tacaluji taaniyatan waa nacti mancuudkii baa go-ano maratan baan soo qadarnay yadibu jumladaasa khabarkiiy marka khabarkii lacala yadibu minhaa jaariya majruurkan yadibu iskaga tacaluji nasiimulburi waa faacilki yadibu fii cilalina ku tacaluji buriga minaba sidayn markaa wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa degitaan aan dego xaafadaasi booskeyga oo ah welibaa togu halka uu xagasha ka leeyahay si ay degitaankaasi ay iigu xasisho oo aan helo buriga iyo bogsiimaha naacawdiisa aan ka bogsado xanuunkeega ilaa qofkan jacaylku ayuu xanuunsanayaa waxaan ku bogsanayaa buu leeyahay urta iyo waxa ay soo baxaya waa rag fogaaday soo maa wuxuu yidhi lacalla ilmaamatan waxaan u qastinayaa buu yidhi maxay degitaan lacalla ilmaamatan waxaan rajaynayaa buu yidhi degitaan bijizi ay fi jizci toga xagashiisa aan dego taaniyatan ay taaniyatan mar labaad yadibu inuu soo tukubaan rajaynaya khabarki waa ka yadibu inuu soo tukubaan rajaynayaa minhaa ay min tilka alilmaama degitaanka iyadaa inuu ka soo tukubo nasiimul bur'i bogsashada naacawdeedu inay ka soo tukusto fii cilali xanuunadaydan ka bogsado laa akrahu anata najlaa qad shuficat birashkatin min nibaali acyuni nujuli laa akrahu anuu ma nacayo buu atanata guditaanka ma nacayo iyo turitaanka tacnada annajlaa waasica tacnadaasoo qad shuficad lagu lamaaneeyey ee hiya tacnada birashkatin ganitaan rashqadaasoo kaa'inatin ka ahaatay min nibaalin acyuni indhaha leebabkeega indhaha annujuli waaweyn kiryan waan garanan waa maay waa karihtu shaya akrahuhu karaahatan wa karaahiyatan aacna waa acnatu ruuxi waa taagitaanka waranka lagu taago annajlaa waa acnatu waasica waa duritaanka ballaaan waxaa ka mid oo loo aluynu nujlu haddaad aragtid waa indhaan waaweyn qofka indhaan waaweyn baa lada ashafcu miya waa didulwatar birashqatin miya waa ganitaanka ganitaanka nibaal miya waa jamcu nablin oo waa leebka icraab ahaana waa iska basiibe waxba u banbixi mayna sooma intaas waa iska basiib wuxuu leeyahay anuu ma nacayo duritaanka weyn ee waasica ah taasi oo isoo gaadhaysa weliba lagu lamaaneeyey buu leeyahy ka ahaatay indhaha waasica ah leebabkooga sababta oo ah wuxuu leeyahay lianna alcalama idaa jaaa fii afnaa'i ladati la ictibaara lahu calamka uu yimaado macaanka dhexdeeda wax ictibaaro ma leh wuxuu leeyahay raggii ilaalinaya haddii ay igu soo ganaan kadibna ay ila dhacaan gabadhiina ay arkaysa oon aragtidaasa bay iga filimbu leeyahy intaasa iga filimbu laa akrahu anuma nacayo bu oo ma dhibsanayo aacnata duritaanka acnada annajlaa waasica acnadaasoo qad shuficat lagu lamaaneeyey ee hiya acnada birashqatin ganitaan lagu lamaaneeyey rashqada oo kaa'inatin ahaatay min nibaali acyuni indhaha leebabkooda indhaha anujuli ee waaweyn walaa ahaabu sifaaxa albiida tuscidunii bilamxi min khalali astaari walkilali walaa ahaabu anuma cabsanayo buu yidhi asuyuufa seefa kama cabsanayo seefaha asifaaxa balballaaran seefaha albiida cadcad seefaha tuscidunii xaal ay igu kaalmaynayso hiya sixaaftu fi lamxi daymo min khalali asfaari daahiyada daldaloolkooda laiga soo eegayo wlkilali wa min khilali kilali marakanecada daldaloolkeega laiga soo eegayo ahaabu wa bimacnaa الصفاح وجمع الصفيحة والصيوف العراض وصفاها بالبلارن الإسعاد والإعانة وكالمدة لمح ومياه النظر الخفيف والطيمة يرد قرينزين الخلل مياه والفرجة بين الشيئين وطلال كلمة شيء دحية أستار مياه وجمع الستر داها لجعي كلا مياه وجمع كلا كلا والستر الرقيق وحل الرضوامر كان عدوي إعراب ahaan waa iska basiido waxa uu banbixmayna waa iska fududahay beedkii horun buu limid wuxuu leeyahay anuu kama cabsan iyo seefaha cadcad mar haddii ay iigu kaalmaynayso daymada layga soo daymoonayo daahyada iyo marakaneecada taanna baydka ugu limid soo ma garanaysaa mar haddii iyadii weli aan gaadho iyadii ay soo eegayso wixii doonaha layla dhacee anu waxba cabsan maayo ilahi waan walaa ahaabu ma cabsanaya buu yidhi asuyuufa seefaha kama cabsanayo seefaha asifaaxa balballaaran seefaha albiida cadcad tuscuduni xaala ay igu kaalmaynayso hiya sifaaxdu bilamxi daymo min khalaalil astaari daahyada daldalooladooda layga soo eegayo iyo walkilali wa min khilali wa min khalali lkilali marakaleecooyinka daldalooladooda xaggooda laga soo eliyo eh, kolkaa khilalka jaariya majruurka waynu sifaynayno bilamxi iigu kaalmaynayso lamxigaasoo kaa'inin ahaaday dheh min khalali lastaari daahyada daldalooladooda walkilali wa min khalali lkilali marakaleecooyinka daldalooladooda waa iska dhowyaa marka walaa ukhilu bikhizlaanin uqaasiluhaa walow dahatnii usuud lghiili bilghiili walaa ukhilu kama tegaya buu yidhi bikislaanin garanuuga kama tegayo garanuugahaasoo uqaasilu aan la haasaawayahaa garanuugaha walow dahatnii haba i haleelaan buu yidhi usuudulqiini xidharhka libaaxyadoodu haba i haleelaan iliqiyani shirqool ha u haleelaan welibu sii jeeda soomaali wuxuu ku leeyahay uhillu bikada bimacnaa adfuk weeye min xayu luga alkhislaan miyaa waa jamcu ghazaala garanuug wey de garanuula lama sheekayste waad garanaysaa meesha tashbiiha ku jira uqaaziluhaa ay uxaadisuhaa aan la sheekaysta wey dahatinna waxa asaabatu daahiya balaayo weyn ba asuurto dhabarka fi jabisay alghiil miyaa waa mawdicu lasti waa kaynta ama xidharka hiyalka miyaa waa asharu lkhafiy sharka qarsoon baa la dhadaa fulaanu qaliilu lghiila fulan waa mid shar yar baa la dhadaa haddeed maqashid alghiyal waa asharu lkhafiy waa sharka qarsoon wey waa shirqool ku noqonaya marka icraab ahaanna waa iska basiide kalaan kanna kii hore unbuu lamid yahay kii hore unbuu lamid yahay wuxuu leeyahay haba i haleesho xidhadhka libaaxyadeedu haba igu haleelaan shirqool haba igu haleelaane anigu kama tegayo garanuuga aan la haasaawaye inaan la sii haasaawon sii wato anuu kama tegayo kule wixii la doona haleela dhoo ya bal ka waran haddii ayna igu haleelinba haddayna libaaxiye haleelinba ka waran ya haddii ayna haleelin waa min tariiqi alawla waan sii wadanaya buu leeyahay hawsheeda waan hee sii wadanaya walaa ukhilu kama tegayo buui bikislaanin garanuuga kama tegayo garanuugahaasoo u qaasilu aan la haasaawayo haa garanuugaha walow jahatnii habay haleelaan usuuduulkiili xidharhka ama kaymaha libaaxyadoodu bilqiyali shirqool habay gu haleelaan xub salaamati yanii hama saaxibihi can ilmacaali wayuqni mara bilkasali xub salaama nabadgelyo jacaylku yanii waa laabaa buu yidhi ay huwa xubu salaamuhu hama saaxibihi saaxiibkii hamigiisu laaba can ilmacaali meelaha sare inuu gaadho ayuuna ka laabaa wayuqri waa dhiirigeliyaa ay huwa xubu salaamuhu almara ruuxa wuxuu ku dhiirigeliyaa bilkasari culays iyo wahs buu ku dhiirigeliyaa alxubu waynu soo marnay sooma haddii la godo waa waa jacaylka laftiisa assalaama waa maxay waa alrafaahiya waa raaxada iyo nabadgelyada yahni bimacnaa yactif wa yakufu waa laabaa wey alhammiya waa casmiga waa go-aanka aliqraamiya waa alwuluuc bishay shayga in lagu mamanaado mar'iga hadda wuxuu uga jeedaa ninku uga jeeda arrajul kasalmiya atataqulu can ilumuur waa in arrimaha laga cuslaado oo gaari kari weydiidba icraab ahaan mayn iskaba sidaan culimo de intaan anaabi mayna waa basiid wuxuu leeyahay nabadgelyo jacaylku wuxuu laabaa saaxiibkii go'aankiisa oo uu ka celiyaa meelo sare inuu gaadho wuxuuna ruuxa ku dhiirigeliyaa wahsiiyo culayska marka wuxuu ka wadaa markii uu bandhigay saaxiibkii inuu la rafiiqo oo meesha caynkaasi ay ku guureeyaan ayaa saaxiibkii ku ogaaday in ila ka cagajiidaya ya oo baqannima ku jirade iyo inuu ilaashado naftiisa oo badbaado kuna waafaqsanayn hawlahan uu soo jeediyey isagu oo ah xayigaa isagaa inay ku guureeyaan kadibna wuxuu gudagelay inuu waaniyo oo kalaamkan uu ku waaniyo oo idhaahdo war waxbaha jeclaantane haddaad taa jeclaatidoo tidhaahdo naftaydu weligeyba ha badbaadsanaato inaad dilaadid dee macaalidii iyo meelihii sare ma gaari le inamari leeyahay waa haddii la yidhahdo saaxiibkii hala hadlo culimmada qaarkoodna waxay le mayane mutakalimka hadlaya iyo mukhaatabka la waaba isku waaba isagii uun noocii balaaqadahaaba ku jira ahaan jiray tajriidka soo ma garanaysaan tajriidkii weeyaan laftiisa oo tajriidku muxuu ahaan jiray an yuqaatiba almutakalimu hayrahu wahuwa yuriidu nafsa qofkan mukhaatabkii mutakalimkii inuu la hadlo hayrkii isagoo laftiisa u jeeda isagii baa mutakalima isagii baa mukhaaaba isagii baa hadlaya isagii baa lala hadlaya taa lafteedana way noqon kartaayo tajriid baa ku jira wuxuu yidhi xubu salaama badbaada jacaylku buu yidhi yafni waa laabaa ama yafni waa laabayaa mustaqbalba ka laqmayo ay huwa xubu salaamuhu hama saaxibii saaxiibkii go'aankiisa iyo asmigiisa ayuu laabaya can ilmacaali meelaha sare inuu gaadhuna ka laabaya wa yuqrii waa tirtirsinayayo waa dhiirigelinaya ay huwa xubu salaamuhu almar'a ruuxa waxa uu ku dhiirigelinayaa bilkasal culays iyo wahsi iyo cagajiid ayaa uu ku dhiirigelinaya wallahu aclam subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk